rasuuli sala allahu alayhi wasalam fi sanati kaamilati sanadkasiyeeder iyo azawat may a hadaa ma daristay azwatu muta makaan muto leeraw azwadeed iwa fatxu maka ya darisi iwa azwatu xunaynin iwa azwatu daaifan taasaa darisa jahaza rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay diyaari ilaa mutata makaanki muto leeraaye shaaman dhawayti tuulo oo qaryatun min gural shaam o dheerni shaam tuuliyaalka tuulo kumid ilaa muta tamuto may baan diyaariyay alaaata alaati rajulin sadkun rajul yan diyaari ciidan liajli gitaali man qof silan dilo liajli gitaali man duul silan la degaalamo batalo rijaal yani mankaas duulkaas oy dilen rasuulahu rasuula rasuuli sala allahu alayhi wasalam ya rasulsha rasulshay dilen rasuulka lankodarsadi iya nimankan dilen oo nimanka muto roogan iya dilen saas daraadeed rasuulkana sala allahu alayhi wasalam yahdi ciidan dari maanaa ahi yani kalka idankaas lankaasi langaaro garaadiye maahi yani waahay ilaa untaandiri kalkun rijaalasoy ilaa amiri busra rasuulkaas oo ilaa amiri busra busra amirka landiri likitaali man duulsinana degaalama gatalu diren rasuulahu rasuul arasuuli rasuulka lankadirsaday diren inta landiri ilaa amiri busra magaaladi busra leerahay shaamka yaali amirkana landiri وdalika alqatl dilkaas kaasina may haaday ana rasula sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulka iyo kana huwa rasuulka aadi kad arsala huwa rasuulka ini diriyaha ilaa amiri busra busra magaaladii leeraay busra may kayaali xuduudo shami xijaaz lamnatiyo meelo xuduudiyo e kayaal xijaaz meelo lankubahaw shamna lakugalaw iyo basra busra lere kolkan kad kaana nabiy nabag may haaday wadalika almadkuuru wadalika alqatlu dilkaas oo wal dilay lanko rasuulka dirsadya la dilililay haabitun waxaasirun aranjartoo dhab ew may wali ana rasuula liana rasuula sala allahu alayhi wasalam iyo kana huwa rasuulka may haaday kad arsala huwa rasuulka ini diriya haadi ilaa amiri busra busra amirsa yan diri kitaaban kitaab yan diri maca alxaaris ibni cumeyrin xaaris bin cumer macasha iya la diri xaaris iyo rasuul eh usi meelolum dirsaday wargadin lankaasinkajeyleli waktigi xiligii oo rasuulka markii oo reer maka heshiiska galay kalku mulugdi rasuulka wargadyaalkan diraayay lahadi sidaay falamaa balaga rasuul rasuulkii la diray marki deeri mu'tata makaanki mu'ta la eraay marki deeri yatacara lama imbambahay lahu lirasuuli lankii la diraayay rasuulka dirsadaay xaarif bin cumeer ma imbambahay shuraxbil binu camrin alghasaniyu lankoleera odayhayan bambahay shuraxbil binu camrin alghasani mutii meeloo degaayan alkhatani khataniyiinta nayb waa dad carab ew asalsho carabahaayeen laakin nayb waa dabadheli funghaayen nimankan reer rom la eraw iya dabadheli funghaayen iya taabacsanaayeen diinti o gaadeen carabahayen asalsho laakin may gaadeen injila gaadeen romiyiintasa gumaysadaayen culumiyistasa la jiren kolkan yani nayb waa rom iyo faris saba yani carabta yani mayka waaldadaayana yani xijaab oo kale kadhikadaayen iyo landerna carabta ilaargo dinigoona carabta dhinigoona may gumaysadaaye faris dhinigoona may gumaysadaaye romya gumaysadaas xiligaas manaha si o hadii laala masalan oo yani kalkun oo digaari waltaase carabta hagaado fadeen iyo dhatiyo la liska dire kalkun hani rom gumaysadaas iyo hani farisa ya iska dhiyaaya kalkun maaba maldir rom iyo faris ma maldir dhatan carabta dhiti kalkun carabtasaba yani sham han laaridan carabta sham lahariirti reer roma gumaysadaasi carabtan oo faris dhinigan laharisa iran dhinigan iyo craaq laharisina yani furs fursiyiinta iya gumaysadaayeen saasahay kolka nimankan khasaartiniinta leraw carabo asalsho carabahaya laakin injilas diinta sa qaadadeen nimankaas rumaniyiinta sa la kolka unti lanki oo basro roogay rumaan hay wargadilini jeneb kan odaygan aho kaabagabiilkan aho khasaartiniinta arabta aho waana nimankaas ah, ruminta dabadhilif lahay lay bedelireed mana falama balaga rasuul kila deri marki deeray mutata makaanki muta deeri yatacara lamain bambah lah lirasuul kila diraay oo xaaris e magaashay main bambahi suracbin bin camrin suracbin bin cumar ayaan bambahi alkasaniy reer kasani gabiilkaas lagnisbay faqaala huwa suracbilki odayga haymeeray lah lixaaris bin cumer oo rasuulka dirsaday rasulshihaymengere ayna turidun tefadaasa qal xariu xari meray ashama uriidu shama shama anjeedo shama fadew qala shurahbil bin cumar meray lacalaka ad may mudunta min rusuli muhamadin sala allahu alayhi wasalam muhamadka oo hadi nabanimada iska sheegahay dad hadirsadi dadkis hadirsadaya kumid atang maleeri lacalaka ad may mudunta min rusuli muhamadin sala allahu alayhi wasalam naw muhamed rusulisini kumid ata lanka oo shurahbilka bin cumar kasu gaal waayo waktigaas oday laakin oo musaasiniintaas oday kolku muhamed kili sheegay lay ama rasulis ata ergadiis ataa kadarsadiyo qaala xaalidsun magarina meray nacam ha muhamed rasulis ergadiis ahaw fa amara huwa shurax biilki amray bihi bidarbihi yani darbi xaari xaaris tumawshe iyo amray faduribat wal garaaci fa amara huwa shurax biilki odayhay amray bihi bigatlihi gatli xaaris xaaris dirshe amray faduribat cunuguhu cunugulxaarisi xaaris bin cumeer saxaabiga jaliilkahay goortisa la gooy wa walam yuktal maldin lan rasula milam dirsadaw ladilaw lanka aan korey lankoob badana hataa jaadi gaala lanka irkiay maldili jarm walam yuktal maldil ne lirasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa malandilna gayruhu gayr lxaaris xaariskaas geer shay malandilna waay lan rasuul kale rasuulka milandirsadi oo yani la waa ladilimajar ilaa kan ma ahin kolkan yani sidiya kolkan walaa ladili oo rasuulka ada dadka ciidanka kadira saasure waqad awsa rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka indirdaarame hom aljeisha ciidankiiyo indirdaarami biwasaaya dardaariyaala jamac waay wasiyati wasaaya an indirdaarami minha min alwasaaya dardaariyaalka may kumid aha satajiduna hela doontan fiha fi arli shami ardusham dhahdiya rijaala nga keelo doonta rijaalaasoo fi sawaamici min khalwaadiyaala ka sugun fi sawaamici sawmicatin sawaamic lakajani waay sawmica sawmicati onayahkamalaanay yani waa kay masalan abajanka kamalaan ilay wa sawmici yani waa kay lankileray jurej jurejki yani sawmicidis sawmici kalku min khalwaado meel qof ka caabudo oo gabal goone ye waa lakadisade dadka dhonku dheerade gabal gooneseede milasa ilahay kacaabude sawaamic kalku min khalwaada oo min oo kalwo ka mila kakhalwaaye mila ilahay kacaabude tafakurka sameeye bes lang bin aadam malaarisa mila kudhoga ilahay si kacaabude kalku rijaal dadki hore inbadanaado jaren oo nimankan yani waaka masalanba oo injili iyo new dadka haysadaan yamay may jar dadka ahludiinka oo xiligaas ahludiinka iska tilmaamay iyo min khalwaadka samaysada jari kalkun dadkaas eho min khalwaasho kukujaraan hadii aragdaan oo dadku kafogaaden indiln ari rasuulka may wara dad degaalamahayo sina degaalamahay in diintiyo la nasaki laakin dad hada diin iska tilmaamahayo magogoono gabla roog isku dhaafa ihahay rasuulka satajiduna helaasan fiha fil ardi sham rijaalan ak helaasan rijaalasoo fi sawaamici min khalwaadiyaalo fiiso kasogon sawmicatin lijamiyay sawaamic lakajamiwa muctaziliin haal idinkugu fogaaday can dadku ku dheeradi falaa tatacaradu inin bambateen lahum lirijaali rijaalasoy oo min khalwaadka kajaro cibaadaysadahay antaabatan ari mana walaa taktulo ndilen imraatan bilaamay gaala e ndilen bilaamayto gaalayt e walgobde maalan dhulkuaniimo mal dilaw walaa sagiiran ko sagiiran andilen unugo yaro gaalada awlaadiyo en ndilen aleri ama markis weli lay bilaamayto gaalayt e sakiirada dile marki lilay hadii on degaalamaano ama hadii o nafsiyo degaalamaaya gaalado laadiyo bilaantiyo degaalamaay yoon wal dileel wal laakin hadii on degaalamaan dilemu walaa basiiran basiirka maybua ah. min alasmaai lalodaabiya kumideya basiirka yani horaan basiir maylaja basir lang wal aragaa leeraay geeka lidka lidka ka macnay lang wal arga lidka may walaa basiiran walaa yani hindo ko hindoole way walaa basiran ko hindoole dilen faaniyan sabay waayal nagaday sabay waayal nagaday dulka isku yaalo hindoole atolangaragaan gaalo untiyartan undilen isku dhaafa walaa tabdacu ungoyten shajaran geedon ungoyten intisaatisaadan samayten gaalad beerosho iyo dabka daar iyo guryaalsho guban waadan geed ungoyten walaa tahdimu undumiden binaan dhisna undumiden waay bes lanki nimankasi ladegaalama la ladegaalama salan ladegaalami waay falama wasala aljeishu ciidankii marki deeray mu'tata mu'to marki deeri iyo wajaduu jaishan cadiiman min arumi helen iyo tiridiyo meeg ahaayeen sadukun rijaale ahaayen meeliyon behen meel hadhow mahe meel haldilna socdaw miil dheer waay sham xuduudiya markaasa ciidankii reer rome nimankii khasaasiniyiinti oo nayo hortuba carabta haayeen oo reer rom dabadhilafan haayeen dhaylaysadeen wala niduulay muxamed iyo saasida niduulen aren reer ruman kaylisreen rumti oo nakadarsanta nimanki baadidi meelo degaayay oo ree carabta carabtahayan boqol kun iyo isanagaden asaruriyen reer rumna may hakataakulaysa boqol kun kale lama boqol kun ilaa sido boqol kun ciidan eli sheega kolkun ciidan saas eh meelid roogon hadan inteew wadanka oo carabta dhatiyo ma eh sham xuduudiya meelid roogon kalkun sid sid kun adalay imis barday kalkun sid kun ciidan i lama boqol kun ciidan ah yaas horta rumen lama boqol kun ama ilaa sid boqol oo kale la sheegen sid boqol kun ciidan ah eh. i sid kun walaasu tarkoraan kalkun hoob iskorkoya ciidan saasay hadii yaaren nimanki gaaladi sid sid boqol kun ciidan ah eh, hubshona kaamilayin weliba niman oonayo romiyinta niman oo addunyada haaninka sareeyo hayan xiligaas hub walila argaayna wedadan muslimiinta hub saasee dhongangabna manaa falama wasala ljeish jeishi marki deeray mutata muto marki deeri lama ra-ow marki arageen muslimiinti haada ljeisha ciidankan kan ay marki arageen yatashaawaru dhasiyo shurin fi ma yafcaluna wali sameeyan ka shurin may wali kun bis uyo hortiyonumaya surmi lama boqol kun ama sid boqol kun ala ala taqrib milasa hortiyonma surmi yoona sid kun layu tawelaneeran ay yursiluna muslimiinta diraayana rasuula nga diraayana lirasuulilahi diraayana sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulshiya madini kafondirsadaayana yadlubuna haal dalabaayan madadan gurma dalabaayan munatiridi ciidankaan yariya ciidan winga hortaana kubahay ciidan hanindira eraayana am ismae yagdumuna galaayana cala alxarbi xarbaga galaaya taasa kolkan kushooren wa ewalana ngaren sida enanga kagalanana unosubtahinimla sabana sakagalanana imal yani ixdal xusneyen lay wa lamadi wanaag badnaayeen toodi o lay ima waima shuhada yani wa ka masalan ima a ima anasr waima algalaba ima anasr waima shahaada lamada lay annasr wa shahaada lama toodi o ini guul la helo misna eh yani shahidnimo la helo lay kalkunsa welana saka galaanana misna e eh, rasuulka kofan dirsidaanana gurmad hani taakuleya eraana sa ereg macnaha faqala cabdullaahi bnu rawaxa cabdullaahi bin rawaxa maynka goolay ahi lahum lil jaishi ciidanki mayn eray yaa qawmi tolkeeyo wallahi akadhaararey ina aladiki ina aladina yacbire waan ina aladi lay ina aladiki takrahuna isinkaadaasaan huwa ladigi maargayso lamirka marjacjela fiiriye huwa ler mana hum maler ina aladiki takrahuna isinkaadaasan huwa ladiga ma arajtum isin yani ma aladigi waay arajtum isin ba bateen lawli ladi ladigan bateen tadlubuna haal dalabaasan ashahaadata shahiidnima dalabaasan wa kan isinka habahaytan mana di lama kun sida kun ciidan e saddex boqol kun ciidan e loor dhikan shahiidnimu kalku isinmahan bateen horto shahiidnima lahan bateen ari mano wallahi dhaarda in aladigi tagrawuna isinka habahaytan huwa ladigi ma aladigi u karajtum isin ambaten lah liladi ladi ambaten tatlubuna isin fadaasen ashahaadata fadaasen wanaxnu nuna muslimiinta nasalanaba ma nugaatilo naxnu unama degaalamaana bikuwatin hoogman degaalamaan walaa bikasratin badnaangna makala degaalamaan badnaangna makala degaalamaana dhowna maka degaalamaan ma nuqaatilu naxnu nama degaalamaan ila bi hada diini diinkan kan esawshay ila bisababi hada diini wa diinkan oo kan sasel dagaalmaan aladi diinkaas oo akramana allahu tacaala ilaahay ni karamay bi bidiini ni karamay kolkun lama lay nagadaas fa ima nasru ini guul la helo oo gaaladan kuguulaysan wa ima shahaadatu ini nadhimano shahiidnimo helna wal kala kudhexayna lawari hortub saasayna hambali ee kolkun wal riidlan kunagadawnama jarta wal rasuulka farmiinlan farawna male dhagaaskanangari mana saka galnan faqaaluu may kagoolena ciidanki sadaka dhiirigelin waay hadal faylelakooy faqaaluu may kagoolena sadaka runga sheegi wallahi yakadhaarday ibnu rawaxa cabdullaahi ibnu rawaxa shaacir nabiy runga sheegi eran besig yakagalan reed falama wasalal jeishu ciidanki marki mutatadeeriya wajaduu helan jeisan ciidan cadiiman wiin jeiskaas oo min arumi ah faqaataluu ladagaalmeena yani waa kay masalan bohom aroma rom iya ladagaalime muslimiinti hortuna may rasuulka kowtuba sala allahu alayhi wasalam marki bahayan ameeray hadii yani wakay alamiru zayd bnu xarisa wari amirti mayg wa zayd bnu xarisa in qutila hadii zayd la dilona faalamiru jacfar bn abi talib fain qutila hadii oo jacfar la dilona faalamiru cabdullahi bnu rawaxa sa rasuulkaba kowtuna dardaarm sala allahu alayhi wasalam sidiyana nagasi aranti bas kalku yani isla markii ciidanka lankorwelimayahay zayd bin xarisa mawla rasuul sala allahu alayhi wasalam abu usamat bnu zayd usamat bnu zayd yani waa kay awshay waay zayd bin xarisa mawla nabi zayd bin muhamed lankilarjari falama kala zaydun aidaka bilaasi saxaabii jaliilka ayo rasuulka edin jelay waay oo arishayna usaama leeraaye lamadiiba xabiib rasul haayen حataa qutila zayd بن xarisa ilaa laku dil ra'iis ljais ciidanka madaxki hay faakada may gaayastays horta dardaartaas akada may gaaday araayata calanka islaamka marki may gaaday jacfar بn abi alib ciidanka din higaamiyo may nagday jacfar بn abi alib afo caliy بn abi alib cali بn abi alib ibn cami nabiy walaal shay jacfar man huwa jacfar kan ay jacfar kiki halnagdaayeyo oo hakunagadaay waayo hijridi oo xabasha hakunagadaay shalay laykoy hadda sanadka siye dad maka jarno sanadki todobaad lay mahayne fatuma khaybara khaybara marki la furday bacdisha laybkoy dulumaati kala beder iyo xod iyo nayo gaswat laxzaabi intaas o maka jarno hata laykoy mar wal layba roogi si rasuulka marki khaybara sukoy eraayo afraxu faraxay bifati khaybara am bijacfara kafaracaysi eraayo jacfara ka yani koyawshay yani kafaraxey am bigudumi jacfara kafaraxey mise ma khaybara furashidiya kafaraxey marki rasuulka koy jacfar markiisu koy koyawshay rasuulka yadan kafaraxay mana khaybare marki la furudaayo usuna koy kalkuma iswaafagay koyawkishay jacfar i khaybara iswaafagan kalkun rasulka mere abifatxi khaybara iya kafaraxey am bigudumi jacfara kafaraxey ari mana kalkun laki sugaayo mardaw lay koy sanadki todobaas sinidkasiyadadadilrogan waa bishahidi waa kay faakada raayata calanki may gaaday jacfar bn abi alib ya gaadi ibnu cami nabiy waa nabag adeersay dhalay abu alib wakatala huwa jacfar degaalami hataa kudicat ilaa lagooyo yamiinu yamiinu jacfar jacfar galantis midgeed oo calankii islaamka sadankahay yakawna kusi calanki dhulkadhi hadana galantikireedakagobdi faakada huwa jacfar gaadi araayata calanki agaadi biyasaari yasaari jacfar jacfar galantisbateadiy calanka islaamka kagobodi sin dagaalamay hadana faqudicat hiya yasaartimi walgooy galantibideed aylan sidii sii hor langooy oo kale fakhtalana lamadi ganyaad hoob lakagooy calankii kolka calanka hoob dhulkadi ciidanka jabaayan badana ciidanka may kadagaalmayan calanka diniyaalsilan ka hay kolkan hoob calanka dhulkadi beswa calankii kolkan hoob lamadi ganyaad lakagooy lamadi jimooda sudan kagobodi inta kili sidi saan kagobodi lamada garbooda kagobodi yani wa kay faktalana kalagaladi ha arayata calankia kalida galaday inta gili manaa golonki kalida inta gili hataa kutila huwa jacfar ilaa laku dilo marki dembi walankoy ciidanki adii baragay lama boqol kun ciidan ewo muslimiintana sadukun lay golkun daad oo bi daad koya reegolaagashange haaga oo kan lay gumana bes kolkin yani waki masalanba wal ilaa hata niska laku gooya lere mana jacfar saas dartiye may leray jacfar tayaar lamamad oo kale laqabeyo langwaali makijam jacfar tayaar nawal ere may kale langatey jacfar daljanaaxeen jacfarki lamadi garab an saaxib hay lamadi galnyaad oo ilaahay gardiisusulamka gooy ilaahay maynka bedelay lama garab oo janada buubow shahiid waay bal axyaaun cinda rabbin binafsi lqur'aan ba ilahay kasheega da dadka shahiidinta noolina ilaah eri binafsi qur'aan iya kasugnaadi qur'aanka nafsiye adi yani wa kay noolin kolka yani jinada kasiya kuboobe lir jacfarudayar walalaari jina kasiya kuboobe jinada geedosho isku daagayan dadkasuadada noolin mana ruux ilaahay ma geliye shimbir oo kal geliye isku daagayan mana kolka yani wa kay masalan jacfarudayarna walarkidul mana jinada kaduule jacfar dal janaaxen lamadi garab ilahay men kabedel rasulka lama gar yani oo ganyaa ilahay sartisgoy lama garba ilahay kabedel kolkun laasadiya duna lkashahid faakada may gaaday dirdaasiyalraheha araya calanka islaamka cabdullahi bin rawaaxa cabdullahi bin rawaaxa ye calanka gaadi shaacir nabiy waay nabag shaacirti hay fakutila huwa cabdullahi bin rawaaxa waljili ay lansadiyor oo kale usuna melia kashahid markiisu calanka qaadi ciidankana sudan baaba ah ayaan aragi iyo walaago yar shaki dadka yani sada guulmalka helaayo ciidankan sudan badan riaman nagan oo kale walaago isari markaas naftisa walaagusaabsan sheekoyti markaasa naftis lahadli manaha naftisa lahadli kiyoomi manaha naftugdama markoo oo kale walaaka faras wal kiyoome alkuanaanade manaha oo miilkeyda koreeba sadarjisay walkuanaanade yaa nafsi latanzilana kaarihatan yani waa kay masalan saas oo kale shecre ka hadli nafay degday oo degday ad oo kahadaaso ka degaas gidiso galaas am ad oo ogola galaasee manaha may lahante mali yani wa kay may lahante eri mana takrahina aljana adoo janada kaadaas janada indiidanta eri mana janada diidasi gabalkan hoobad arti sadaka galno dagaalam ilahi kartis yaclay kalima la dagaalam tashahidas layma jana layma galaaso ha ah. ma jini diidas eri mana bes naftisa anaanadi fi kabacdi reed dagaagsaday gali wa faakada cabdullahi bin rawaxa ya arayata gaadi fakutila huwa cabdullahi bin rawaxa waljili aylan usulsidi oo kale sida qof oo muslimiinta ciidanka hingaamiyaay long looladhisa hiiden calanka islaamka dhulka dhigolku bilamayto yani muslimiinta kumid haqaadin ah walare odoonka ah haqaadin walare usun waldili marki dembi yani waa masalan may qaaday islaamki may dooradeena er, sida e eh, ay dooradaan bes khalid bin walid hal doorday khalid bin walid usuna markawley akadarsami muslimiinta yani sanadki may haaye ama kadarsami ya siya dada todobaad miya sanadkan dakiama sanadka da mudan sanadki todobaad leha markaasay usiyoonaya sidgofahin akadarsame ahay migdaad bin camar iyo ne khalid bin walid iyo kankan maya camar bin camar bin caas yani waa kay sadidas ahay kalku may ba lamdoorday usa dagaalka eedanka dheeray bedela waliya uxud waliya soo bilowgaay kaarta dagaalka eedankasaay bes khaalidin dhiibnengere mana dad badan oo muslimiin aho eh, yaka jari oo oh, yani saase oo usa cilmi badanaayeen laakin usa dhiniga may karoonay dagaalka ishe karoonay bes taasa lanka dhiibi mana faqaatala huwa khaalid dagaalami alacdaa odowkaya la dagaalami bimahaaratihi ay bicilmihi cilmisha iyo ogoontisa la dagaalami mahaaradaas oo alxarbiyati xarbalan misle kaartada dagaalka eedan kasaay iya kala dagaalami gitaalan la degaalimi gitaalkaasoo shadiidan daron ya degaalimi may sameeyeya yani waakay markiisa degaalki muslimiinta baabaahayan is aragi ya yani sida xirfad oo degaal oo kaasa degaalo sameey may sameeye yani waakay masalan muslimiinti ya may suubiyay sida qeybod oo kale yani iibi muslimiinta horta maymani iyo shan qeybod ka degaalamaayo muhamed takmiisa lere macnaha ciidanka marki degaalama islaamki shan qeybod an mugadama ciidanka horjar maymani i maysara dheo muqadama maymana maysara saariya yani waa kay masalan taasan degaalmaya muqadama iyon tan hor ciidanka horjar hordhaga maymanan ciidanka racga midgeedo maysarana racga bidheedo dhalbiitoleerana jar dhata ciidanka dhata ka jar wa oo marki hangna horjaran horjara kana midig kana kono dhataka jar kono saariya laray gidaala jar mana sada odayaalka iyo adalka oo kaltay gidaalaha jaraaya hanona qalbiya laray midigtana hoojiyaan bidana hoojiyaan hanona ordhac waay shantaasaan dagaalme kalku ciidankii marki sida eekan baabahayaan aragi nijaamiyaalka islaamka lagiray galbajabka dhiyay kalku hoo intalaa kudabagalo reedan roorana la baabiyaayo dhatana ciidan gurmadanglahayn aragiya kaarta dagaal samay may suubiyayhin kalku yani ciidankii hani midig jari bidi marti hani bidi jarin midiga marti hani hor jari galbiya kuali hani galbiha mukadami kuali hani reer jarin iskaba bedeli santi ciidankii iskaba bedeli kalkun may sameeyey ha yani waaki masalan ba muraamaad tu yani walkuturturaw muna yani muna munaawashaada lareey ciidankiya kalkun ciidankii shal bedeli daalidii kalkun ma ergeena ciidankii shalay inta roogi ma ee ciidan kale ini gabalki roogi shalay hani midi ka aragaayan hano kale roog bid hani ka aragaayan hano kale roog mid yani hor hani ka aragaayan hano kale roog oftadeena gaaladi argagaha ilahay kadidi markaa samay sameeyey isku caafin hadan gaaladi degaalame reed reedman dareere reed walyarn reedan dareere waana degaalamaaya kalku maysareena gaaladi nimankan ciidan gurmad kale nkooyay na dheeraysadahaya binaanka najeysadahaya bes argagaha le ilahay kadidi gaaladi oo marba horbaran kajeedna arageno reeban dareeraayo waana idinkina aansiyon kasaayme aano kal gabalki kaaragaaya bes waan dulmadan koy hata digaal usubin binaankana jeesadaan erag gaaladin reereeling nagada mana bes usun idinki tartiib tartiib godadi reedan godoomi kusoo jabna muujiyaan tartiib tartiib godoomi madina marki kooyen muslimiinti oo arintina la deegi oo idinkii khaalidka nagayna taas la deegi nimankii munaafiqiinta i datimilga ah imasho daciifkaay ah ma erena hani harooreno oo harooren ah galen eren manaa idinki haroori oobtad eren manaa rasuulka sala allahu alay salam ere bal hum lfaruna mana bal hum lkaruna mana hani rogaas celiyaay mana hani haroori ma eri mana hani rogaas celiyaay mana idinka dagaalo arday roob arag doob horey kula dagaalome eh. may lafade yani waa kay masalan xigmi lafade hadii gaalada kootir badinyo ad laablaabka ma e kumun laab kabadere mala degaalama korka marka kolka yani wala yani may lafaday nis dhalaman oo kale lanki musung me katoos lafaday lama qof gaale katoos laakin ku badan shan hooba katoosto liya katoosto todoba katoosto mala degaalama koran marka lanki muslumka men adkaysada kore lama qof oo gaal eh gaalada fulay waayo lama qof yan adkaysada kor kolka re saaso yani saaso kolka hadda fiiri sidukun bes ahay sar may firiye iniln dagaalama kon gablaka baradinba ba ciidan langwedda kor ebda hata maylanka baabe kalku baraba yani ciidanka langwedde kan kubalom ciidankan ciidankan kalama hortislaafi kala fade sida kun ciidan e untuna ma yaala sida boqol kun ciidan e yaalku wakti meelhaka aadaas kalku yani wa saaso bes walku inila baabaay aragi tartiib tartiib kaarta dagaal iyo gadaalhambi sidiyaa ka foki macna rasuulkana tanyede eedan amaani macna ilan ay boka baabaayan hadi oo hore in dagaalame ciidanki madaxyaalkan idhamadeen hadan iyosd hadan ciidankansada badan horla in ladagaalame hadi la baabaamaa muskureebo koran gaalaa saasan badan s tartiib tartiiba ridan magi sina dende balan baha koreen faqaatala yani waa dagaalami huwa khalid alacdaa odowki bimaharati maharati khalidin khalid agoontis alxarbiyati military lmasday saasa ka dagaalami gitaalan adagaalami gitaalkaasoo shadiidan darum وaqatala huwa kaalid dilay minhm min alkufaari haalkumid ay cadada aa ku dili cadadaaso cadiima weyn hataa khalasa huwa kaalid ilaaha fokiyo almuslimiina muslimiinta foki minhm min alacdaai odowkia kufokiyo may wali muslimiinta may nagadeena id libe wagalen libe idis libe idis langali basuteen fokod khatar wa kalkun libe idis oo kale ya kafadheeday kalkun lanka amahay oo kale nagaden silan foki tartiibaan foki kalku maana tartiib tartiiban foki وarajaca khaalidun khaalid hanagda ila madinati madina hanagdi faasna rasul alayhi الsalaatu wasalam ilahi rasulki amani cala khalidin khalid i amani fayla taran fayla samaytiyari mana muslimiinta idmil galanade kukiday asilatun hadihi asila ma lgazawaat lati azawaat nes alati azawaatkaso xadasata darsi fi sanati thamina sanadka sadad sanadka siyadada darsi xadatat maha darsay gazwatu musata وagazwatu fatimaka وagazwatu cuneyn وagazwatu daif kam cadadu man zuul tiridiyo may haati jahaza rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulkay diyaariyeyhum manka diyaari ilaa mudatan diyaari tiridiyo may haati cadaduhum halaathatu alaafi rajulin bimaada awsaahum rasuul sala allahu alayhi salaatu wasalaam ilahay rasuulshay mayn dardaarmi awsaahum rasuul alayhi salaatu wasalaamu biwasaaya minha ila akhirihi satajiduna ila akhirihi wa maada xadad maada wajaduu may helen bacda wusulin deerowkooda ilaa muta falama wasala jesu jeshi mutata wajaduu jaishan cadiima min arumi wa man akada raayata raayada ay qaadi bacda zayd bni xarisa jacfar bn abi talib maada akada khalidun maada facala khalidun may bacda an akada raayata faqatla alacdaa bimaharatihi alxarbiya qitaala shadida wakatala minhm xata kalafa lmuslimiina minhu min alcadawa warajaca ila lmadina azwat lfatxi fatku maka azwadeedi fi cishriina labaatan dhahdi haati min ramadaana ramadaan kumide hadihi maxaluha wa mabxaduha wa azwat lfatxi fatxu maka dulumaadke fi cishriina labaatan dhahdi haati cishriintaas oo min ramadaan ramadaan kumide mana wadalika almadkuuro sababuha sabab lgazwati azwatu fati maka sabab sheeg ana qurayshan quraysh iyo naalad iya quraish may buriday shardan shardiya buridi shardadaasoo min shuruudi sulxi xudaybiya xudaybiya heshiiski shardiyaalsha kumid e wasaacado ankaalmayeen man iyo ankaalmayeen caahada huwa manka laheliyey hum quraish laheli calaa kitaali man of ladegaalmooshen ka kaalmayeen caahada huwa manka laheliyey arasuula sala allahu alayhi wasalam laheli balankiya saas ka buriyen fasaara arasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshenan socdi ilayhim ilaa quraish quraishan socdi musaaxiban haal la saaxibsanyi bicasharati alaafi rajulin tuman kun ciidan e soo la saaxibsanyi wakana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay xiligaas daa'imankii sooman iyo haadi fa aftara huwa rasuulka afuri fi dariigi jidka dhatisa ka afuri walagiya may lakulumeena xuraasu ljeishi ciidanka waardayshay may lakulumeena aba sufyaan iyo fi dariigi kulkulmi wakad jaa huwa abu sufyaan koy yatajasasu hal jaasutaayo baarbaaraw akbaar almuslimiin muslimiinta akbaartiyo baarbaaraw faasaruu xuraas ljeishi gabalen hu aba sufyaan waasowna ko ndidi abi sufyaan ila rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka insheenin wa ciidankii oo maka dhong hingaamiyaayo lanti hingaamiyaayo odaygii reer maka dhong hingaamiyaayo abu sufyaan hay ye baarbaaro hambay muslimiinta iyo taw macmadiya saabtisaa duulenga dheegi kalkun wal baarbaaro isoo meelo werwareega iya labogdi galanta lakadiki ciidankii reer maka dhon laftias kudib rudu oo ingaami fadi oob la dhikay galanta lakadikiba aragi bes faaslama isku islaami lan oday e ahaayo marbi islaamina wacfa rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki cabti canhu can abi sufyaan abi sufyaan cati uma arsala alayhi salaatu wasalaam ilahi rasuulshay diri khalid bn lwalid khalid bn walid ya diri liyadkula huwa khaalidka in galo makata makan galo min asfaliha asfali maka maka kao furteed heshian galo wa amara rasuul rasuulka ma amray sala allahu alayhi wasalam hu khaalid an yuqaatila huwa khaalid ini in degaalana ilaa man lay ladegaalamo qaatala huwa manka ladegaalamo khaalid ladegaalamo lanki kahorkoy oo degaal fadaw lankaas ladegaalam lankalantaabatool ilan makada dagaalshi ma lagolaayne famanacat bacdu lqabaa'ili qabiilyaalo bacdigoodi ye reeben hu aba khaalid ya reeben min adukuli galaw oo koofura ku galaw waya ku reeben faqaatala khaalidun khaalid la degaalami hum yani waa kay bacdulqabaail la degaalami xataa hazama ilaa jibiyo hum bacdlqabaail jibiy wadakala khaalidun makataa gali ama koofurashia ku gali wa ama rasul sal lahu alyhi wasalam ilahi rasul sheey fakatala huwa rasulka ladegaalami hom qurayshi ladegaalami yani maya ama rasul fainahu ina rasula dakala huwa rasulka gali min aclaa maka maka kor jalaasha ku gali biduni xarbin xarb la-aan waago waagoa kugabsadis may wali lianahu ana alxaala washana lam yamnac ma annabiya axadun axad min dukuliha dukuli maka maka galowsha lankureebi mila waa kalku sidiya makadii lakagali dagaal hadda horsurmin a malahaynalm sababuha sababu fatxi maka fatxu maka sababshe ana qurayshan liana qurayshan quraysh oo horban lakala jaraya nakaladiya quraysh buryidi sharban shardi buryidi shardagaas min shuruudi sulxi lxudaybiya xudaybiye heshiiskeeda shardiyaalsha kumid e eh. shardag buryidi may buaha ah yani waa kasusuban in hoosan in sheegay wasaacado nkaalmayen quraysh wad man duul yan kaalmayen caahada huwa manka laheliyey hum quraysh heli yan kaalmayen calaa kitaali man duul ladegaalamo nka kaalmayen caahada huwa mankana laheliyey arasuula sala allahu alay salam laheli oo balanka may ka jaray lang ala oo quraysh sheegad lanagada sheegada kumid quraysha kumid malodegaalmaan lang ala lanki muslimiinta sheegado oo gaalada kumid eh oo muslimiinta sheegadona yoona muslimiintasoy iyo kutirtinyin isina qurayshatin maladegaalmako sugo una heshiis darten yaala qurayshiyonayo muslimiinta heshiis aldhi yan lang ala lamki oo ha sheegado muslimiinta sheegadona muslimiinta kumidey eh maladegaalmako lanki quraysh sheegadoona qurayshta kumideya eh unon maladegaalmaana saa heshiiska hay kolkan wadalika almadkuuru madkuurkas kaase saabitun waxaasilun aranjarto dhab oosaan degnay ana rajulan maywali liana rajulan rajul badankaas yo buriyan manaha wadalika ishaarad may kanagadahay haddi ma erni ana qurayshan naqalat shardan maha wadalika naqlu buriyowkaas kaase oo balankiyo buriyan saabitun waxaasilun aranjarto dhab balankiyo buriyan wa maywali ana rajulan liana rajulan rajul rajulkaas min qabiilati bakrin bakar qabiiladiis danko kumid qabiilko bakar leedahay qabiilatu bakar banu bakar leedahay rajulka kumid ay alati qabiiladaasoo dakalat galay fi cahdihim cahdi quraish quraish heshiisyo galay quraish lehelidi ya waqafa huwa rajulki sunugi yataganaa huwa rajulka haal gobiyaw bi jaa-i rasuuli rasuulka yataganaa hal rajulku suge gobiyaw bijai rasuuli rasuulka aytankiisku gobiyaw sala allahu alayhi wasalam rasuulka yani shicirka aayow nagdi lankan oo banubakar ah eh, oo waan heshiis la gali qureesh heshiiska la jar fasamica may dheegey hu rajulki rajulun rajulkao kale oo min qabiilati khusaacata qabiilado qabiilad khusaaca leeraay kumida iyo dheegi qabiilad khusaaca leeraaw qureyaniyon may bu carabtalayo gaalo laakin heshiisa may kala jaran rasuulka heshiis kala jaran ya saabti muslimiin alati kusaacadaasoo dakala hiya kusaacadii ana galay fi ahdi rasuuli sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulsa heshiiskay gali rasuulka leelisanaayen yani waa kay rasuulka kutirsanaayen yo inkastoo gaalahayn laakin muslimiintaas rasuulka heshiis kala jaran kolkan lankaas oo qureish heshiis la jari oo bakar qabiiladan banubakar an dhaladay waan ye aay rasuulka shicir ka aay kan dheegi kalkun sun muslimiinti sun rasuulka heshiiska la jari lam dinigon hiliyay kalkun fataxaraka faqama huwa rajulki oo khuzaacintahay gumi hada kan e faqama hada dheg faqala hada faqala faqama gumi hada rajulkan khuzaaci e gumi wadaraba huwa rajulki khuzaac garaacay hu rajul alaakara rajulki reer banu bakar ahay rasuulka ayay iyo garaaci mana seb rasuulka aayaseen eh. ano rasuulka heshiiska la jarno qabiilka heshiiska la jaro aayaseen eh. lankiya garaac dili lankisuga fataxaraka may hadhagaagena banu bakrin qabiilki lansho la dili banu bakr leraay hadhagaagen seeba lankana ladile qabiil jaahiliya jirte wadalabuu may ku dalbadeena almusaacadata gacansiyo ya ku dalbadeen min qurayshi quraysha gacansiyo ku dalbadeen quraysh heshiis malka la jarne ee qurayshatin lankan qabiilkaan lankana dili nin kaalmaya qurayshna may balanka lijarti dadka lan kaalmay hayo ladililifadahay banu kuzac banu reer kuzac reer kuzacna ay heshiiska la jaran rasuulka sala allahu alay wasalam nimankan banubakar ay heshiiska la jaran quraysh kolkan hooba kolkan oo heshiisa gabalka yaalay quraysh an kaalmayaano banubakar uni nootirsadaan heshiiska kala jaran an kaalmayaan o qurayshtisaas khusaaciynti kala degaalama khusaaciyin ay kutirsamt rasuulka kutirsamt oo rasuulka iya balan lagalan yon kolka hoob guraysan kaalmayan yo dadki balan kala jarin kaalmayan rasuulkana mayan kaalmaya sun dadki sun balanka kala jaray khusaaciyin an kaalmaya heshiiskana inti tumunsin ini lan degaalangna melihays ay heshiiski buri kolku quraysho heshiiska buriyidi macnaha balan buriyo kusaaso iyo kukoyan ana qurayshan nagalat shardan min shuruudi sulxi xudaybiya oo hay inti ladegaalami lankina nunahana rahon uninoo tirsinyi mala degaalama kortan lankisingasan rahon isinsingu tirsinyi unon mala degaalamaan sa heshiisa jari watawajahu fataxaraka banu bakrin iyo hadhagdhagaageen wadalabuu almusaacadata gacansiyo waa dalbadeen min qurayshin quraysha kaalmo ku dalbadeen fa acaanuu qurayshi inkaalmayeen hum banu bakran kaalmayen siran fi sirinka kaalmayen amin iyo dhalinyaran diren dhalinyarti yohay oo qurayshti e iyo banubakar isbogsadeen khusaaciyiinti walbon kuwargabne lakedi wal hadhamaayo khusaaciyiinti yoona dadaan dirsadeen kulku ogaadeen garanti faarsalat khusaacatu khusaaciyana dersi rasuulahaa rasuula khusaaca khusaaca ergigeeda iya dersati ila nabiy oo madiinadogan dirsati sala allahu alayhi wasalam yoona gayliisaden meerena nimankii banubakar eraay qureyshaan kaalmaysi unun adeegis mucamad bakigalijarni ha nin kaalma erag mana dalangnasi ses kalkun balanki may laogaadi ini balankiyo gudan quraysh may quraysh ladegaalinten ba laska ogaay lan unanila noomide maladegaalama kortan isinna lankisinsin kumide maladegaalamaano laska ogaay ha buriyeng maha kalkun wala ogaadi sirtiyo binaan fashiranti faarsala kusaacatu khusaaci dirti rasulaha rasula kusaa kusaa irgageediya dirtid ila nabiyin dirtid sala allahu alay salam falama akbara rasulu kila diri marki in sheegay hu arasul sala lahu alayh wasalam in sheegi iya qaala alayhi salaatu wasalam qaala rasul alayhi salaatu wasalam ilahi rasul shameeray wallahi yakadhaarade laamnacana ana ana reebay oo reebay kum isinsan difaace min maagiya sinka difaace amnacu ana reebow nafsi naftay minu maa kadifacaari naftatiday wali kadifaaca sin kadifaaceer mana heshiis ani heshiisi kala jartan ani oo tirsantin wali ana naftay ka reeba ka reebeen walahi kdarday laamnacana an ana reebay kumisinsan manciya min maagi siinka manciyay amnacu ana nafti naftay ka manciya minu maagi si ka manciyo wali naftay ka difaaca sin difaacen ama quraysh quraysh kalkan arabti ogaati ni balankii oo yoki jaren arantum dadkan boogon kaalmayen siranka kaalmayen balanburiyo ina ta dareemen may sameyen kalkun ini rasuulka iyo abahadoodan kalkun balankii oba kubey laha weerar laha gaado oo dareemen ama qurayshn quraysh fainaha ina quraish nadimat iya quraish laayt calaa ficlatiha ficlati quraish quraish falkiya samaysay balanki guryowsha eh iya kushilahayt wa arsalat iya quraish dirti aba sufyaan bin xarbin odaygiiso aba sufyaan eraay iya dirtay ila nabiy nabigan dirtay sala allahu alay wasalam abi sufyaan inti aramti kaholaasi ogaadi fashlami balanki guryan ogaadi hata kolkon dhagsaday madinin ba balanki ha usubaaya ki falama wasala abu sufyaan marki deeray almadinata madina deeri falama wasala yaja hu abu sufyaan seedi ila rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkeedi abu sufyaan bin xarba arigisba may gabay markaasoy rasuulka sala allahu alayh wasalam zawjidiis eh umu xabiiba ma ramla bint abi sufyaan umu xabiiba lankale kun kol arigis oo yani ramla e umu xabiiba e rasuulka zawjidiis eh sala allahu alayh wasalam sidis budanglay idan gaingaamiya ma marbaharli arisisa guursadi la kubilaaw walaawayarnay laraysi naftisa nu nuglaadi hata heshiiska dhaadashada i taasa kushanti kolkun bes di hoobaseedi arisisa dhawaayt yani gogolowa andegdi gogoliya yani gogolo kafadheeda fadi rasuulka gogolise kulaabti gogoliya kulaabti makafadheeda so may wali mushri mushrik iya tagaala eta yani gogoli rasuulka makafadheeda markaasa ma ila gogolo gogolo ana in guuri waysanta mise gogolo ba ila ka hadaasar mana gogolo makin dhalamaaso ilata gogolka leha indikaas mise e gogolo damba ad makin dhalamaaso ilata ir mana merte gogolo nabakinka dhalamaan rasulka gogolis ad makafadgaar ixtaasi mana maa dhawaay sifail maa dhawaay awshawahay laakin gaala ogta yani shasabin islamka gaala shasabin markaasa mer wallahi yani gadaalkay bilaayi kaasiibti mana gadaalkay bilaayi kaasiib sugtabi dhawaayo kay loobanku bes rasuulkan seedi madina masaajidka dhax gali rasuulka laheli kol wadalaba huwa abu sufyaan may dalabay minhu min anabiy nabag may ku dalbaday ku codsaday tajdid almucaahadati heshiiski geedad la galaay in la usubaay saasa ku codsadi rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam ordhaanba farminto inkoysa ugdan nimankaas khuzaaciyiinta ba ini balan quraysi kubati dadkaasan kaalmaysi dadki taageer taageeraalka inkaalmaysi yalan sheegi bes kalkun badan abriid merarafulka ogi walaashi hoosan ka jaran markaasa meeray maayo una badan ba galnay yani waa kay masalan ba faqaala alayhi salaatu wasalam ilahi rasulsha may ka golay e balan marki la usubaayo shalay lay bahaytay alsin malka roogo hal min xadasin dhacli jartay mana war isbedel a jira ma idin warsamaytana walaa alaitana may hadi balan halusubaayan marsanaba mal roogo eh, wal hadarisiya jaraw qaala abu sufyaan mera lamaya wal hadarisi male laakin hal usubaayo lakin balan kale hal usubaayo bes fa qaala alayhi salaatu wasalam ilahi rasulki mera e kuley hoob walba hadarisme naxnu calaa muddatina wa sulxina sari mana unamay kasugugna muddadiisaana iyo heshiiski la ogna arintas hortan wal hadarisi balan wal hadarisi usul walma hadaris meregda oo walba hadaris maaha una balantilayna ogdaan samasin mastaabadaan lakin wa wala darsidiya mafhum may mile oo bal wala darsidin hadin wala kima qunyiw taasa mafhume hoos ka jar laakin oo walbaan darsine walbaan darisno una balankilay ognaar rasulka is abi sufyaanki meel gobada waay wal usubaaya fadaada mal usubaaya walbael la usubaayo majarta sidii lay bogna unamaay wala la usubaayo maya darisay wala marki la usubaayo sinjigi hodhaan lamariy hoob kutartar marinjig oo kale lamariy ogda kalkun sinjigi lay ognaa walaa oo kalkun sinjig oo mirirka dhiki ma ay usi og walay mirira ka dhiki kalkun yani walba subaayo ma jarta rasuulka calaa muddatina wa calaa sulxina lay kasugna bes lankasti akhyaaran dirtadi abubakar anseedi abubakarna yani sunus rasuulka raaishay laybo may walaa derisay may hoob walan deris may kufadaaseen cumar anseedi yani wahay masalan bahinkadhawaatoeri abu ali useedi ali nusun yani rasulka malahadalkora eri unugo yaro xasan i xuseenga galanto qobsadi unugan la hola badbaadiya bamgo yani heshiiska laogolaadaw unug yani wal kas walku dini kas dini ku galo wahay rasulka nku galo khiyaarme wahay ali inka dhawaaday inka ra'yi dhawaayay walaawayar qaraabo koraad nahaayana walaawayar unuglaaday unugan walkintara unugan wado eri bis marki demb walba malka ogolaam sidiyaa kanagadi faraja abu sufyaan abu sufyaan nagdi ilaa makasaan nagdi khaaiban haleki hoogay kasaari wal baan ogolaan rasuulka sidiisan meel yaale may ogiya ini balanka kubay walaa usal usubaayo usubaayo le binis hatirtiray rijigi hatirtiriya ogi ogda kalku ama rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay fa inahu ina rasuula rasuulka amara huwa rasuulka amari asxaabahu asxaaba rasuli rasuulka asaartisa bisafari safar amri diyaarna labaahir safar alambehe inta lambehe malaraw ciidankamti dilkudiro habahala lere maayn malan sheega kaasi dagaalo lere alxarbu khidcaw xarbaga khidci kadhisanyi ciidanka wal wedel ma meelan wed makasaaya marku dembi laylan sheego ko welidu tawriya la sameeyey marki midig linjeeda bidi linjeeda leeraay mana asaabta malan sheegno talan be talan be eran ilan walka jarabda wareejna hesheena heshiisa laka jari meel kale hadi dagaalan bahawnan ogaayo asxaabtina halas diyaariyo langla argo babahoy halinkoona hirni baadi muslimiinta roogen magaalo wali roog guli wala mayli halko faqaala abu bakrin abu bakr may ka golay lirasuuli may ngara may awalaysa baynaka wa bayna qurayshin caadu mer adi quraysa hadi rasuul la adi quraysatin may balan miyaalne intalan behe wel qaala nabiyuna o may ka nacam ha balanga dhataani yaali walaakin gadaru balankiyo guriyan wanaqalo waana guriyan ali mana inti lindegaagne yaliska ogaay iyo balanki buriyen ee kalku yani balanki iyo kubengar isla markiiba waarsala baclulmunaafiqiina kalku hooba ciidanki laha diyaariyahayo laskudurida ilarg dadogda muslimiinta daba ka jaro oo tigtig aho eh saasa isku ka jare dad muslimiin aho eh baahirka hoob jilidki laga solaayo lanfay adag waana langu aho eh hoosna tigtig aho adleb eebta waweydiiyaayo iyo isku jaro macnaha muslimiinta eebti waweydiiya gaalada lahariira isku jar waako da kumid waako rasuulka damishay baa jari jiran waarsala bacdlmunaafiqiina munaafiqiinti bacdigood iya diran kitaaban kitaab iya diran liqurayshin qurayshin diran bilamayto safare iya beesantidisiya maylare wargadan daad quraysh eh. injey abu sufyaan injey tuulungasinka socdo dhe waleri mana maxamed saabtisa kahen sheegi dinsin yaala dhe saasan sheega leri oo oh, jeyton intaas beesalkasiye eh bes bilamaysi gaadi wargadi baraartiya jilidi bes sibiyaabaki mana gundusheena jilidin wal sheega riwaayat gaar gunduga gilidiya dhere gaarna baraarta jilidi bilaanto xiligaasba baraarta wal giliyaay hadi zamankii hor umta sugud hoo wal dhacayaan bilaanto fatasha jaran mana takinta don kufatashaay mana dedi wala oo kale oo meelo geliyaas kufatashaay mana kalki yani baraartiya gelidi baraar dheera lahayti baraartiya gelidi riwaayo meeraase gundise gelidi tona baraartiye lamada riwaayo wal baraartiya ba dheeraytay baraarta gelida reed baraarta ba dheer reed meelonsi hadala la gelidi kalka lamada riwaayo saasalan jamci hada kulay wargadiya lan dhiibi hada may ler into ninkayaal waarsala baclul munaafiqiina munaafiqiinta bacligoodi ya leri waan hada kulay hadi sheekh saasa cabiri laakin lanku suge munaafiq mahayne leri lanko ofayle oh, asaabta kumid lahayd walaago yar si kalelay naftanlakasimahin may buahusu reer maka dagaalana qaadahay aragahay maka kalkun baraabigiisa roog dawlaadiis iyo tolshe roogi abdidiisa yaali meelaa kui jiroodi kalkun yani sheegadana haay reer maka makumid hayn sheegada haay kalku meeray quraish hooma goohantadiisa iyo laykin badbaadiyaa sogo yani waa masalan hantada i walaasay kin badbaadiyaa sogo koy arantag in sheeg abaalkan galoy muga guresh saasarima naftisaasashay koyt bes siyadaha kalabobdireed marki dan aayad baa hakadegi doonta argi doon waarsala bacdlmunaafiqiina munaafiqiinti bacdigoodi yadiren kitaaban dhambaal yadiren ligureyshin gureysha dhambaalan diren yukbiru huwa bacdada khabaraw hum gureyshin khabaraw bicazmi rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka goaansheeg khabaraw rasulka saartis weerara dhaadaa hasinkajeedan usoo insheega faamil facalima rasul rasuulka ogaadi sala lahu alayhi wasalam bidalika lirsaali dirawkaasa ogaadi farmintasani la diri lama qof cali bin abi alib iyo lanka lijer midad midad mahayn midad ini hayn ya la diri yani cali bin abi alib dambe jaraan ala diri may lera fawla tukaaf bilamayto roogdi hatta habobada bilamayto meelo marahayta habobada le isla markiya yani biran kudabagalen meeliya kaderin hawlatuha gaamay ka fedhesiyen gurbu kafedhesiye ka fedhesiyen aqalshe dhunga fatashen wargada wadishen alari macna wargad ma hayo ortiyen falan hay abyaraatan jad es kolkun rungalan jeri ada dhunga karka koo dhigaan adi kalsheg alari dhonka fatashaan aqalkiishe walka waayo ugda wargadi walka waayo rasuulka namaha erig sala allahu alay wasalam bilaamay wargadi wadi yoona may rumayslaan wali rasuulka sheegon runglay wedbiy oo agalkilkuwaay inta kajar karkasoo dhigaana lel adi kala sheega may lele mil culamada tugid kugaadaan aldaruuratu tubixu lmacduraadu ilaa may awridi ini lakafiri ma laogol laakin hoob danta badoon oo fargabhumba meelo kajar oo muslimiinti don sirtiyo faafiyay wal ku dhige waan haaso mana wal fatashe aldaruuratu tubixu lmacduraad lada mana daruuradu may binaayase wal xaaram e timbinaya soob gobolka laruriyan larurad hoob dantakasabto oo wargadiyeede wargarun hoo deerta isdiyaariyaya hatana kugobad kolkun kolkun gobashadaas wargadaas gobashadiye i may daranaha siwinalfidegda awrada feedowsi markaas walba maew oo wargadaasba la helaw kolku marki runta aragday karka koo dhigaan hadi kala bi abi haytan el iya baratiya kubiditl mise gundisha kubidi riwaayat axaadis saasa shal sheegan is wargadiya la goboli wal sheeg wargadimiya maykayaal aye wafka magaasha inin sheeg nankusuge xaabib bin abi baltacta maan xaabib bin abi baltacta liran min xaabib bin abi baltacta ilaa qureishin takiyaal mana wargadimay kasoota xaabiba kasoot wareeshaan soot si ita jirte muhamed iyo sarti sas diyaariyan ciidan weerarasin kadaadaha sa wargadikiyaal aw xaadirna muslimiintiba kumid e dadka lajar dadka hore dadka latukudahay muslimiintia kumid ay marki dembi laakin dembi shaykaladi faclima rasuul sala allahu alayh wasalam bidalika alirsal ogaadi walaama rasuul rasuulka degaali arajula rajulki sugaay xaadigya degaali xaadig o maykihumbaariyale wacaataba huwa rasuulka ana degaali hu xaabib ama rajulka ila isudhe xaabiba magaashina leraay faanzala allahu tacala ilahay ma hadijiyey laakin xaafis sheegadi mana mayki humbaarl rasuul ala ay degdegdegdegdegdegdegn cumar mer rasuul ala n gubronkan gaal ahan dilay gaalaba hofarmin darsad khalid ali meel langlaargo bimijelakareebol gali khalid iyo cumar iyo ala sadiidiy wala bilsoob aragaan fidhiyaan bes isku dhaafa rasuulka xadibo mayki humbaari rantantan diintaa kubatay rasuul ala ay degdegnay jilka degdegnay ana diintayna makubana intay haysa laakin arantin iyo rantin aygo nafta inkisheekoysi ama abaalan weeldhisa gali saasa we saasaan weelayna maayna kufran lilahi tacaala man weelneeri mana gaalnimo man weel is wasugdahoo wal oo maase samey marki badabay ilay mae wal xugmiye cadaaladan islaamka lamarsiye hoob hambat dilanbat wal dile hoob dilaninbaden saas bes lanki sugahay kalkun rasuulka madin bes yani wa kay dambi sheegaridiyal mana faanzl lahu ilahay me dijay fi dalika almadkuri me ka dijay ya ayuha aladina amanuu intisubana dalil she ilahay ma inkanaadi ya ayuha aladina amanuu hani imanka rumaayanow ali rasulsha rumaanay ruma rumaayanow laa tattakidu un weel dheten caduwi an odowkey wacaduwakum isin odowkin awliyaaa widaay sokey inka weel dheten alari mana idaaisin oo dantin isirtin in sheegadaasan inkuwaadasan tulbunaisin in ridaasan ilayhim ila alacdaai bilmawada jecel i kalgacel i walaas in walhaal ad kafaruu kufriyan bimaagina kakufriyan ja huwa ma koykum isintiin koy oo min alxaqi xaqi eh tintigna kakufriyan haddana hariirana waa dadaasan hali yukrijuna hal habiyen arasuula rasuulka maka kubiyen wa iyaakum isin hasan biyen may an tuminuu liajli an tuminuu rumaysan bes mawal kala sindin bilahi ilahay rumaysan rabikum rumaysan hariirsaten hariir ngawaalsangtrsingnisheegda in kuntum hadii isin atin bi harajtum kuwa habahi jihaadan jihaad habahi fi sabili wadada hambahi hadii atin iyo ibtigaa marlaati rabade balabawshahan hambahi hadii isin atin tusiruna haal isin siraysdaasan ilayhim ila lacdaay rodowka siraysheegdaasan bilmawadati siraysdaasan وaana an yer ilahy aclamu an may oga bima walaagi aksaytum isin iwa ma walaagi aclamtum iskin hadi waaba weelena hati kubacdi weeloon fakad waman yafcal lanki falo hu almadkuura madkuurkas falo gaal hariirsado gaal sirti islaam sheego nagado oo minkum isin siinku mid e fakad dalla huwa mankaasoy dhumi sawaa sabiili wadidis toosnayti kadtiye kudumi a sos daftiye iya kudhumay dardi jeex iya mari waay salar ilahi ayaadkasaa digi yani wacafa rasul rasulka isku afti falama asaro fa asaro walakiya yani wakasaaso kalku sidiya lanki lakacafi oo lanki suubiyon fakad dalalla dhumi sawaa sabiili wadada dhadiya kudhumiye uma arsala red wa kay fa afuma arsala rasulo yani wakasaaso hega yani walaiya ma fasaara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkiia socdi ilayhim ilaa quraish qurayshan la socdi marka ranti dhiidi iya qurayshan la socdi bicashrati alaafi rajulin bicashrati alaafi rajulin wa tuman kun ciidan ayaa la socdi wa kana nabiy nabag may haadi saaiman dilsama langal roogeyki rasuulka kisoomang iya haadi faafdara rasuul rasuulka afuri fi ariigi jisidakisa ka afuri marki asxaabtina soomiyin ee eh, dandirtooden aragi yakakun asaabte rasuul ala dadka asaabte adi kasugaayan waan wal dhigtooy bes siya bilaabay afuri ha usu afureen walaqiya xuraatu ljeishi maki makadiba la dhawaado walaqiya xuraatu ljeishi jeishi waardeysay iya lakulamen aba sufyaana fi dariigi jidka dakisku lakulamen abu sufyaan dakisa jaranga ah, meelo werwareegayaan iyo muslimiinti oo tumankukun ciidanki ee dakordhac ho waarday eh iyo meelo werwareegayaan arg abu sufyaan oo lay ilanko kala jari khusaaciyin yani waa kay masala gabiilkas kumid ha nankakala jariya mera dabkan sadon ging o kama yo meel warwareegaya dabka inta kishidan mayeyeeri mana odaygo la jari mera dabkan kan e eh, qabiilado hibil hibiltaileraaw dabshaw inta deginyin baadidunka hooba baadi gabal duurka socdaa samiinkisa hooba gabalka yani aldareeraas dabka korahan be geedo korsoa kubey abtinka wala arga mana sidaas nalkan abtinka tuuri baadid markilso abtinka lan araga oo kale kolkan yani waati masalan bes dabkan sugan badan ma ere markaasa ko yomajariya walaa ma erey dabkan kan reer hibil dabkiishow abu sufyaan ma erey reer hibil dad yar laybu aha dabka guura o dad yar lay ah dabkan dabka wiin weeri mana dabkan mayla mareeyay dabki xujaayto xujaayto marki agta meel koya dabka shidadan dabkiisho lang maleeya mana dabkan eedan badan yi dabkiya dhiyaasan ondarosen manaa dabkan may weli rasuulkan hor dhaanba maylar ini tiro badan ana hal ogaado langlaarag dabsaysa human kun dabkishidan meelkishidan ta wuri meel dheer alku arag macna kolkan bes abu sufyaan maer dabkan dabkoolon wiin dabkoolon wiin wa maayin maer gabiilkas mee silan dadareere iyo meelo dadareerayan ciidankii dhakinyin meelo waarbeeyin dhab hasiyan galantalak gobli qurayshdon lakin gaami fadiyo abu sufyaan walaqiya xuraasul jeysi alkulumen abaa sufyaan fi dariik alkulumen وaqad jaah abu sufyaan ko yatajasas hal baarbaaraw akbaar lmuslimiina muslimiinta akhbaarti baarbaaraw faasaro gafaalen hu aba sufyaan iwaman maca hua gafaalen waasow nakoyena bihi biabi sufyaana ila rasuuli lahi sala lahu alayه wasalam nakoyen faaslama huwa abu sufyaan islaami s abu sufyaanki ciidanka dhow hingaamiya sidi baka islaam islaamkin hortaba tartiib tartiib an galay mar hor baa gali macnaha tartiib tartiib an gali وacfa rasul rasulka isku cafi sal lahu alayه wasalam anhu an abi sufyan isku cafi uma arsala nabiyu alayhi الsalaatu wasalam ilahi rasulka diri khalid bna lwalid yadiri liyadkula huwa khalid singalo makata makan gala min asfaliha asfali maka maka koofurteedashe kugal adi dhiniga koofurshee kugala le nun waago kugalaan waamara nabiyu nabag amri hu khalid bn walid ciidanki wadoodo amri anlaa yuqatila huwa khalid na ilaa man layla degaalama maayn katala huwa manka ladagaalamo hu khalida dagaalam manki kohorkoyla ladagaalama lai lan makamayba ini kadagaalamo rasulka mafadaan kal hadi laakin yo dagaal haqaadano walka ladagaalama fadi famanacat may manciyena ho may manciyena ciidankiisay manciyena baclu gabaa'ili gabiilyaala baclugood min adukuli galow ya kumanciyen cikramat nabi jahl yani ciidan wedod iyo usuna koofreshe iyo difaacan gali sidiya kalku iska horkoyen walaa waya dhulatus walaa liska toortoori warsaase makadhimana bes ciidanka ikami iyo idankasiyakajaben faqatala huwa khaalid ladagaalimay hum al yani waa kala acdaa odowki gaaladiya ladagaalimay hataa hazama huwa khaalid ilaa jibiyo hum al quraish qurayshka ilaa jibi ciidanki meelahoogi jibi misme bacdulgabail lekana faqatala huwa khaalid ladagaalimay hum bacdalgabail hataa hazama huwa khaalid ilaa jibi hum bacdalgabail wadakala huwa khaalidun galay makata maki galay idig waa ofrsia ku galay ama rasul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsi fa inahu ina rasula rasuulka dakala huwa rasuulka gali min aclaa makata maka kor jaraasha waabow heshee ku gali wa aclaa maka iyo asfal maka asfal maka koofur wa aclaa makana waabow biduni xarbin xarba langaha gali langa horsurimi male mana muslimiinta yani bambaleri man dakala daarahu fahuwa aaminun waman dakala kada yani fahuwa aaminun quraamba farmila fari maka lankidis galo malhayso wala lankis dhiiba malhayso walaa wayar abu sufyaanka odayso haayin magaashay walaa waqaadi waman dakala daara abi sufyaan fahuwa aamin weri mana abi sufyaan daartis lanki galoon aamin wa mana walaa kalbishiya eh, ka dhisaa daataleha islaami walaa dhawaaya waliya inta raasma leh abu sufyaan daartis hadii gal tumankood may gala may qof gaadas waliya rayba gaadas mana kalku reed magaashay lay magola gaado ahaan rasulka ngari waman dakala daara abi sufyaan fahuwa aamin weri haba waayahay mana lang oda e quraysh dho langumayda kusuma qabiilki kawaldhamaayahay kolku bes walaa galbishirkasidisi lanki guriga galon hataa wal aamin wele bes fidiya kolkun rasuulka aclaamaka ku gali lianahu shaniye wadalika arankaas kaase taabitun waxaasiran wa ini rasuulku maka waagosha kugala biduni xarbin kugala ranjartu may wali lianahu shaniye lam yamnac mareebnahu annabiya axadu mareebna min dukuli dukuli maka maka galow shaaxad kureebi malewa ratiibkisiyan gali dagaalmakudhin asilatun aadi asila kolka makasa lakafurugay hadi la maka may lakafurugay culamada gaar iskhilaafeen marki culamada fugaada oo kale yani hooga lakafurudi iyo nayo sulax iyo lakafurudi iyo hadi sulax lakafurudi saasan badanta mana asilatun aadi asila ma sababu gazwati fatxi maka ma sababu gazwat lfatxi gazwat lfatxi sabaysha may haadi sababuha ana quraysh anaga lasyardan min shuruudi sulx lxudaybiya ay bikam saara rasul rasulka meega la socdi sala lahu alayhi wasalam liajli fati maka meegan la socdi saara rasul sala lahu alayhi wasalam bicashrati alaafi rajulin maada laqiya xuraas ljeishi fi dariiq aba sufyaana maada facaluu bihi biabi sufyaan faasaruuhu waatow bi ila rasul sala lahu alayh wasalam maada facala rasul sala lahu alayh wasalam bacda dalika may fali facafa rasul canhu rasulka suafi min ayn dakla rasul sal lahu alayhi wasalam min aclaa maka alyawma ywm lmarxamati ala